alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllahuma wslm عlى nabiyina muxamedi wasaxbi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu mar labaad iyo kelimaadkeeni in sha allahu tacaala halka aan joognaayey waa xafiiska universal ee ku yaala magaalada minneapolis minnesota in sha allahu tacaala allah subxaanaه wa tacaala baan u mahad celinaynaa ina waafajiyey fursaddan uma waxaan u mahad celinaya walaalaha mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dhammaan ee xafiiska universal ee walaalka u jooga deeqa darajo ee cariga maraykanka ikhwaani insha allah kelimada aan raba inaan idinla wadaago waa kelimad eh, tarbiya insha allahu tacaala tarbiya ee eh, dabcan anigana waxay ahayd takhasuskaygii eh, marka kelimad kooban oo ku saabsan sifaat lmurabbi annaajix ee tilmaamaha qofka wax tarbiyeeya ee weliba ku guulaystay tarbiyadiisa qof walboo wax tarbiyeeyaay kuma guulaysto dadka qaar baa ku guulaysta qaarna kuma guulaystaan marka murabbiga naajixa la yidhaahda ee ku guulaystay ayaan rabaa inaan tilmaamihiisa one two three idinka sheego qodobo haddii aan la idmo murabbi maxaa la yidhaahdaa murabbi wuxuu noqon karaa aabbo wuxuu noqon karaa hooyo ayeeyo iyo awow abti iyo adeer walaal ee weyn qof tarbiyadan loo xilsaaray oo gacantaba ku haya tusaalaha waddamada reer galbeedka si aad u fahamtaan waa sida dhaykeerka oo kaliya meelaha ilmaha lagu haya xadaanada baa lagu yidhahdaa wadamada carabta oo kale qofkii yaqaana waa ilmaha dadka gacanta ku haya ee barbaarinaya qofkaasi marka qof walba ama qof loo diyaariyey oo qarash iyo lacag ku qaatu noqon karaa ama dadkii dhalay ee mas-uuliyiintahaa walaalkaa weyn qof walba ayuu noqon karaa ayib haddaba sifaadkan iyo tilmaamaha soo socda waa in laga helo ruuxa murabbigaas tilmaanta ugu horeysaay waa alcilm qofka wax tarbiyeyni waa inuu cilmi leeyahay cilmiga hadda aan inagu ka hadlayno way badan tahay culumta iyo waa cilmu lkitaabi wasunna waa inuu kitaabka alle iyo sunnada nebi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamuh calayhi uu wax ka garanayo cilmiga la sheegayo intuu la eg yahay imaam ibnu cuthaymiin baa ka jawaabayo waa qadar haddii ilmahaagu u baahdo su-aal aad uga jawaabi karayso haddii wiilkaagu ku weydiiyo su-aal ku saabsan hadduu kuha aabbo waan qaangaaray sideen u tahaaro qaataa waa inaad u jawaabi karto gabadhaadu hadday ku tidhahdo hooyo hooyo waan qaangaaray oo dhiiggii ilaahay gabdhaha ugu talagalay baa iga yimida sideen u dahaaro qaataa waa inaad u fasiri kartood u sheegi karto marka waa masale qadar cilmiga ah inaad u sheegi karto haddii qofku jaahil yahay ilmaha ma tarbiyan karo bal waxaa la yidhahdaa waxaa suuragal ah qofka jaahilka ah inuu ilmihii iyo wixii wanaagsanaa dhexdoodaba inuu isagu kala dhex galo oo bad ka celisaa suuragal ah uu noqdo xaajis kala hortaagan ilmihii barbaarintiisii iyo wixii fiicnaa iyo xaqiiba inuu isagu kala dhex joogo ayaaba marka qaarkood ayaa suuragal ah ayib haddaba ayuhalaxiba qodobka labaad waxaa la yidhaha alamaana amaanadana waa maxay loo jeedaa hadda ammaanadu way ka guda weyn tahay inaad qof wax u dhiibato tiraahdo alaabtan ii hay ma aha intaa keli ah ammaanadu waxa weeyaan awaamirta ilaahay in la fuliyo nawaahida iyo waxyaabihii layska reebayna aad ka reebto ilmahaaga calaa haada alxad inuu qofkaasi u gaadho multaziman bisharci sharcigii islaamka inaad qof ku socdo aad tahay shakliga daahirka iyo baatin intaba suluugaaga iyo muuqaalkaaga iyo dhaqankaaguna uu keenaya arrinkaa qodobka saddexaad alquwa waa power iyo awood quwada hadda loo jeedaayey ma aha xoog weyn ee waxaa la idhaha tafawuq waa kala sarrayn tafawuqaasoo kala sarrayntaasoo ah caqliga waa inaad ilmahiya garaadka uga sarrayso ilmahaagii jasadka iyo jir ahaanna waad ogtahay waad kagaba weyn tahay caqlina waa inaad uga sarayso akhlaaq ahaanna waa inaad uga sarayso ilmuhu kugu soo higsan karo oo kugu dayan karo ayib waxaa la yidhaahdaa qaliilun ulaa'ika alashkhaas waxaa yar dad yar baa jiro oo marka ay yari ilmahoodu yaryahuun iyagu ka oo tafawun qaali laakiin ilmuhu hadday la soo gaadrhaan aan ka weynaanayn caqli ahaan somadaara qof ilmihiisi la tirsanayo oo la murmaayo oo la wuxuu ku yidhaahdo ugu jawaabayo ilmihiisa waa isla egyihiin ma kala weyna marka xataa inaadan soo gaadhin mar walba aa tafawuq uu jiro ayaa la rabaa waxyaabo waxaa jira la yidhaahdaa si loo ogaado ayuhal axiba tafawuqa kala saraynta maxaa burburin kara maxaa burburin karaa in ilmuhu uu ku soo koro guri waxaa la yidhaha aabbiyo hooyo markay guriga ku wada nool yihiin si guryaheenu u hagaagaan qawaamada iyo mas-uuliyadda sare aabbaha ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala marka guriga hadduu joogo gur beytun taquuduhu lmar'a ah. guri ay haweenaydu hogaaminayso aabbuhuna uu yahay munqaadan daciifan isagu mid daciif oo hoggaansan oo isagu daba socdo uun uu yahay ilmuhu wuxuu dareemayaa ducfiga aabbaha ayuu ku barbaarayaa markaana cisyaankii iyo tadamurkii iyo amardiidadii baa imaanaysa ama waxaa kaloo imaan kara inay hooyadu ka dalabto inuu aabbuhu ilmaha wax siiyo haddii uu u diidana inay iyadu u qariso oy si hoos hoosa u siiso markaana wuxuu ogaanayaa dariiqaa kaloo labaad inuu jiro ayuu ogaada marka umuurtaasoo dhani waa quwadaa iyo awoodda la rabo way baabi'isaa marka quwadaas inayna baabi'in si ilmuhu uu noqdo ilmo tarbiyaysan oo wanaagsan uu noqdo qodobka saddexaad ayuhalaxiba waxaa la yidhahdaa waa alcadlu cadaaladdu waa matluub owlaadda dhexdeeda in loo sameeyo xataa iska dhaafee shuminta iyo ilmaha soo dhoweyntooda iyo waa in loo sameeyo wixii maylka qalbiga ah oo jacaylka xagga qalbiga ilaahay baa ku shaqale laakiin haddaad ilmahaagii mid wax u keento kii kale waa inaad u keento haddaad shumido kan waa inaad kanna aada shumido walidaalikaba rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu ku ceebeeyey nin wiilkiisu markuu u yimidna shumiyey oo dhabtiisa fadhiisiyey gabadhiisiina xagga oo kale istaajiyey ayuu ku ceebeeyey arrintaas iyadaa uu maaragtay waxaa kaluu rasuul ka hadlay ninkii loodhan jira nucmaan ibnu bashiir aabihii oo bashiira markii uu intii wiilkii la keenay laga dalbay in hooyadii ay weliba dalabkaa wadatay in wiilkan wax gaara la siiyo odaygana lagu qanciyey saxaabiga jaliilka ah rasuulkana laysula yimid sala allahu calayhi waaali wasalam mara ka noqon la yidhi in nucmaan wax la siiyo gaar ah wuxuu yidhi ma wada siisan caruurta oo dhan maya markii la yidhina wuxuu yidhi anigu jawr iyo dulmi ka noqon maayo shaahid iyo markhaati cid kale raadsadoo ila dhaafa ayuu ku yidhi marka arrintaas waxaa dhici karta in mararka qaarkood ilmaha qaar wax lagu gooni yeelo tusaale sida sheekh ibnu baaz raximah uu aada uga hadlaayo waxaa suuragala ilmaha qaar labadaada caruurtaadii midbaa caruur badan lahoo sabool aho waxba haysanin midna ilaahay baa xoolo siiyey inaad kan saboolka ee ilmaha badan la wax siiso wax dhibaataa mal mid baa curyaan ah oo wax baahan in loo qabto iyo service gaara loo qabto u baahan inaad u qabato wax dhibaataa male mid baa daalibulcilmiga oo jaamacadda ku jiro in lacag laga bixiyo oo maaragtay wax la siiyo u baahan kuna waa iska jooga wuu shaqaysanaya inaad wax gaara siiso wax dhib male laakiin umuurta laga hadlayaay waa umuuraha kale markii wuxuu isku wada mid yahay in si eh, siman loola dhaqmo qodobka shanaad ayuha alaxiba oo laga rabo qofka ilmo tarbiyeynaya qofkaa rabta noqo waa alxirs xirsigu waa mafhuum waxaa le tarbawi ah oo hadda maqan waana arin ma aha dadaal un dadaal inaad daba taagantaho od usha daba wadatood ilmaho xaggeed ka baxday waryaa inteed jirtay kan xaggeed ka baxday maanta kuma arag fulan fulan waxaas taas maaha waxa saxda ah dadaalka la sheegay waxaa weeye laba arrimoodba kuma suuro galaa la yidhaahdaa altadallul in jileeca tirada badanna ma aha alkhawfu zaa-id cabsida tirada badan ee usha un lala daba joogana ma aha waa camaliya daba socod u baahan oo ilmihii laga warqabo oo la ogyahay xaaladooda waa camaliyatu tarbiya waa camaliya tawiilat lamad baa la waa wado dheer oo muddo soconaysa marka waa in lala socdo waxaan haddaan soo qaado jilcanaanta tirada badan iyo muyuucada badan waxaa ka mid a hooyada waxaa la yidhaahdaa ka baqaysa ilmaheedu hadduu ciyaaruu soo ciyaaro inuu ka dhaco uu ka jabo waa waxyaabaha tadalulkiiyo muyuucada tirada badan ee jileeca badan bay ka mid tahay isagoo cuntadii cuni kara ayaa waxay rabtaa inay gacanta ku siiso waa jilaaca tirada badan buu ka mid yahay isaga oo musqushii geli kara ayaa waxay rabtaa inay iyadu geliso waa jilaaca tirada badan isagoo sariirtii seexan karoo goglan kara in isagii loo goglo waa jilaaca tirada badan marka umuurta noocaas oo kale ah ilmaha waxaa la rabaa in wax lagu kalifo oo waxaan samaysan la yidhaho waxaan qaban la yidhaho waddamadan reer galbeedka aan ku nool lahay ayuhal waxyaabaha cajo badan baan ka baranay soomaali haddaan nahay gaar ahaan bal markii ilmahaaga adoo wada iyaguna ilmahooda wadaan arag ilmo yar baad arki wuu daba socda eriboodyadaa yaan aad ula tacajubay eriboodka markaan tago ba waxaan arkaa ilmo yar oo laga yaaba inuu shan jir yahay ama lix jir yahay oo boorso yar loo soo gaday oo boorsadiisa calaladiisa ugu jiraan oo isagu boorsadiisa wata aabbuhu boorsu wataa hooyadu boorsay wadataa ilmahaa yaree shan jirkiina boorso gaaru wataa innagana maxaa kee ilmahaa yari waaba ama ina dhibayaaoo meeluhu caraya ama waa la hayaayo isagii baad ku kooraysanta waxyaabaha marka hawshaa in la baro oo faraha looga qaado waxaad dareemaysaa ilmaha magaalooyinka ku nool iyo kuwa baadiyaha ku nool waxa u dhexeeya ilmaha baadiyaha ku nool iyagoo yaryar bay geela raaci jireenoo maqasha raaci jireen nirgaha raaci jireen gabdhuhu iyagoo yaryaroo toban jira bay dhaamin jireen reerka wax u keeni jireen kuwaana waa n afka in wax loogu guro waxaan la yaabay xitaa waxyaabaha cajabta badan markay meesha masaajidka fadhiisanaya kelimad ciyaalka yareer u jeedinaysa wadamadan ku nool xitaa ma fadhiisan karaan oo meel intuu fadhiisto fadhigii akhyaareedka ah oo intu lagasaa la isu dhaafsado xerta u fadhiisan jirtay ilmo maraykan ku noole uma fadhiisan karo maxay sameeyaan kulligood derbigaasay dabada la wada gelayaan markaasaad mooddaa mid walba inuu eh, gadaal usii dhacayo halkaasay ku wada tiidsan yihiin hortaadaa qof fadhiyaba arki mayso waxyaaba cajabta badan wey ayuha alaxib marka eh, xirsigan iyo dadaalkan la sheegi waxaa kamida ducadaa kamida ilmaha waa loo duceeyaa ducada waalidkana waa la arkaa ha habaarina u ducee camaliyadu waa dheer tahay ee tarbiyadu ka daba soco mar walba la soco qodobka lixaad ayuha alaxiba waxaa ka mid a alxasmu xasmiga waxaa la dhaha waa go-aan isaguna go-aankan maxaa laga wadaa go-aanku ma ahu kakanaan iyo ad adayg keliya maaha waxaa weeye laba shay ayaa lagu sheegaa waxaa la yidhaahdaa waa go-aanka hadda loo jeedaayo waxaa la yidhaahdaa qofku ashidda waa in uu qofku noqdo qof eh, awoodula inuu go-aan qaato laakiin ad adkanaan ma aha haddana waa qof raxmad badan laakiin jileec ma aha fiirsalamada haa marka waxaa la idhaahdaa go-aan bilaa shidda oo ad adayg ma aha waliinun bilaa ducfin iyo jileec iyo raxmad laakiin daciifnimo ma aha ayib haddii ibnuljawsi ayaa wuxuu yidhi fa inaka in raximta bukaaءahu haddii aad ilmahaaga oohintiisa maanta ugu naxariisato inaad ka goyso ma awoodi doonaysid ma awoodi doonaysid maalik ibnu nebi ayaa wuxuu yidhi ilmaha mar la weydiiyey su-aal goormuu tarbiyo u baahan yahay cunugayga goormaan tarbiyeeyaa baa wuxuu yihi ilmahaagu tarbiya meequ jiraa markaasaa wuxuu yihi saddex bilood buu jiraa dhalan yahay wuxuu yihi wuu dhaafay xilligii la tarbiyeyn lahaa walaalayaba goormay ahayd waxay ahayd buu buui markuu caloosha hooyadii ku jiray in la tarbiyeeyo marka hadda wuu soo dhaafay marka ilmaheennu hadday ooyaan wuxuu yidhi oohinta hadda saddex bilood buuba ooyayeyba markuu ooyana waa la siiyaa hooyadu naaska u keenaysa alla ilmahan weyga ooy naaska sii baa la yidhaahda misaasada u keena iyo maaragtay u keena lasoo kala carara ilmaha ooyihii hala iga qaylinin markaasaa isagana lagu aamusinaya hadduu isaguna muxuu baranayaa waraqatu daqdin bay noqona wuu ooyayaa suu qaylin si loo siiyo mar alla markuu qayliyana waa la siinaya wuxuu yidhi haddii uu taga buuhi golaha ammaanka golaha ammaanka united nationka markuu tagee meesha wax lagu qaybsanna ilan oohin buu bartay intuu meesha hoosta galo ayuu halkaa intuu galgashuu ooyayaa buuhi markaasu wuxuu doonay in sidaa wax lagu siiyo yacni wuxuu tusaalaynayey inuu ku tegayo oon laga saari karaynin qaabka waxaa ka mid ah, a ayo alaaxiba sifaatka iyo tilmaamaha fiican ee qofka looga baahan yahay asalaax salaax salaax waa wanaag salaaxu alaabaa walummahaat waxaa la yidhahdaa wanaagga aabbaha iyo hooyadu waa amr waa arrin u gudbaysa ilmahay u gudbaysa u fiirsada aabbo hadduu fiican yahay iyo hooyadu fiican yihiin salaaxaas ilmaha wuu u gudbaa ilaahay waa k wa kaana abuuhumaa saalixaa qisadii fii suurati اlkahfi wiilashii maaragtay iyo markii laga sheekayn jiray ee godkii kaga dumay iyo xoolihii ugu jiray adduunka aabbahood baa saalix ahaa tafaasiirta haddaad fiiriso waa aabbaha toddobaad baa la yidhahdaa marka wuu u gudbayaa salaaxa iyo wanaagaasi suuratu tuurna soomaaliya rabbi subxaanau markuu ka sheekay dadka fiicfiican ee wanaagsan jannadaaba laysugu geeya waaladiina aamanuu waatabacathum duriyathm biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum jannadaa laysugu geeya halkaasaa meel la wada dejinaya waxaa ka mid ah ayuha alaxiba sifaadka iyo tilmaamaha fiican alxikma xikmaddu waxaa la yidhahdaa waa wadcu kuli shayin fii mowdic wax walba meeshu ku haboon yahay in la dhigo ilmahana tarbiyadoodu isku wada mid iyo isku wada ma korto calaa watiiratin waaxida kuma socdaan waxaana la rabaa inuu aabbaha iyo hooyadu ilmahooda ay bartaan oo yaqaanaan mid baa waxoogaa in la yar loo hanjabo oo waxoogaa la tahdiida baa ku fiican waad aragtay midna wuxuu ku fiican yahay in tashjiic kale iyo la siiyo ilmahaaga waa inaad barato ood kala barato mid walba siduu ku fiican yahay oo iyo sida uu maaragtay ku manhajkan xikmada waxaa la yidhaahdaa tarbiyada qaabka loo tarbiyayn waa inuu yahay manhaj oo mutabaca oo mustaqir oo sugan oo aabbihii hooyadu ayna kala jiijiidanaynin oo kana uusan wadadaa ku wadin kana wadadaa ku wadin hal wado ilmaha la wada saaro markaasay hagaagaysaa waxaan rabaa inaan sheego ayuhalaxib waxyaaba tilmaamo ah oo ilmahaaga haddaadan ku dhaqin hadda markay yar yihiin dhowaanna aadan kari doonaynin hooyada ama aabbaha ilmahooda aan xijaab u xidhin ee dharkan gaagaaban u xidhin markay yaryar yihiin markay waaweynaadaanna kaa yeeli maayaan ogow waayo adayba ku arka inaad khaldan tahay waayo aada iigu hadda ii siin kan awalba waan qabe baa kuu taala marka fii sikarihim ilmuhu markuu yaryahay in la baro ayaa fiican insha allahu tacaala kow midda labaad tashabuha iyo gaalada in la shabaho oo laisu ekeysiiyo say u jartaan iyo say dharka u xidhaan iyo say iyagu u socdaan iyo siday u hadlaan iyo siday cunto u cunaan iyo qaabkaa in la isku dayo oo ilmahaagu uu ku korana waxay noqonaysaa iyadana inuu ku weynaadee inaad markuu yar yahay aada waddada iyo tarbiyada islaamka barto ayaa muhiima waa midda kale ee ilmahaaga oo yar inaad bara inaad barto ikraamu dayf sida martida loo karaameeyo iyo sida maarata loo ixtiraamo iyo deriska sida loo ixtiraamo inaad bartana waa muhim waayo wadamadan waxaaban ku baranay reer galbeedka wax cajo badan waddankeennii qof martee intuu yimaado halkaa gogo loo dhigo cunto caawa la siiyo halkaa iyaaba la arki jiray waddamadan waad aragtay qof caawa marti oo kula seexan oo kula joogaa waaba yaryahay maba fahmayaanba dadka waa suuragal inay si kale u fikiraanoo hotel intuu ku geeyo uu ku yihahdo anaa kaa bixinaya caawa lacagta orod seexo hotelka laakiin intuu ku keeno ilmihiisa reerkiisa ku dhex keeno qofka waddankan ku koray way adag tahay marka inaan barno sida deefka iyo martidu ay ahaan jirto waa lagama maarmaan ixtiraamka dariiqa iyo wadooyinka sida loo ixtiraamo inaan barno iyo muxaafadada nadaafadda iyo sida loo ilaaliyo waa muhim iyaduna oo ilmahaaga aad qaabka ku tarbiyayso darbiga iyo garaaca ilmaha in la dilaa ayuha alaxiba wax faa'iidaa ma keento guulla lagama gaadho marka arintaasna qofna yuusan maaragtay isku mashquulinin in allahu tacaala ciqaabtuna sidaasi sax ma aha ayib midda kale ilmahaaga waxaad bartaa marka uu hadli naftiisa hadalka ha ka kala goynin dhagayso su-aalo badan buu ku weydiinaya ka jawaab wakhti u hel oo u yeelo haddii aad ka goyso wuxuu isaguna eh, baran inuu dadka kale uu isaguna hadalka ka kala jaro isaguna sidaasuu ku tarbiyoobaya usluubka tarkiibka iyo tarhiibka waa la adeegsadaa waa usluub tarbawi oo fiican wax dhiba male tarhiibka waxaa weeye haddii aad waxa iyo waxaa samayso haddaad maanta waxaa samayso lagu siin maayo waxaa ciyaartaas waa lagaa mamnuucaya lagu siin maayo weekendhiga marka la baxayo ilmaha la bixi mayse dabaasha lagu geyn maayo ee cuntada hebel lagu siin maayo ciyaarta hebela waa lagu diidayaa ilmahan vacationka iyo meelaha ay aada u jecel yihiin waxaasa inaad tidhaahdo maalan wuu dhaafayaa waxaas ayib ama tarkiib inaad haddaad waxaa samayso waxaasaan ku siinayaa wixiina waa inaad siiso wada been aadan sheegin iyaduna waa muhim weeyaan marna ballan aad u qaaday caruurtaada ha u goynin wixii ballana ood qaado hauga bixin ballanta waa arrin aada iyo aad maarata iyaduna isaguna kaaga mushkilaadka rabale markaad xalinayso ilmahaaga intay mushkila wax sameeyaan aad xalinayso si huduu oo degan ee ku xali iskuna day inaad usluubka xiwaarka iyo wada hadalka aad ku qanciso ilmaha qancisana isku day ayib waxaad aada u xoojisaa xub alcamali waاطumuux walhima alcaaliya inaad ilmahaaga himad sare aad ku abuurto yani dadka meelo sare gaadhay adduunka waxbaa qabsaday aakhira wax qabsaday mashaa'ikhda noqday waxbartay kan gaadhay halkaasoo kale inaad uga sheekay uga maarata uga sheekay marka qaarkood la tasho intaad u yeedho kaale dhe wacaa waa shuuraynaynaa waxbaan ka tashanaynaa reerka oo dhan ilmahaaga dhinacyada iska fadhiisay amur ka talageli lahjada iyo hadalka aad ku hadlayso languwagekaaga mar walba fudaydi midka kan oo aray adagoo awaamir ay ku jirto oo waxuun la kala amraayo oo kan samee kan samee kan ha ku dhicina waxaad samaysaa usluub wanaagsan kula dhaqan oo fudud oo raxmadda iyo jacaylkuna uu ku jiro mar walba samee muyuulka iyo ilmahaagu waxbay jecel yihiin waxay jecel yihiinna inaad barataay muhim weeye ilaahay kaalmayso subxaanahu wa tacaala rifqiga iyo naxariistana mar walba ku dhaqan alfuruuqu alfardiya inay kala duwan yihiinna ogow waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo ayuha alaxiba qiso qisadaasoo in shaa allahu tacaala ku tusi doontaa dad badan baa waxay yidhaahdaan mustaqbalka ilan qofkan wuxuu u dadaalayaa mustaqbalka ilmahayga ayaan rabaa inaan meel u dhigo ilmahaygaan rabaa inaan mustaqbal u sameeyo oo waxaa kulligeen maanta la wada cararayno shaqooyinkan mustaqbalka ilmahan meel dhigayaa mustaqbalku halkuu jiraa horta waa su-aal inaan isweydiino waxaan rabaa inaan qiso idin tuso qisadaasoo dhex martay muqaatil ibnu sulaymaan nin la yidhaahdo baa wuxuu usoo galay amiiru abi jacfar almansuur buu usoo galay maalintii khalaafada ee beecada laga qaado oo muslimiinta loo dhiibay marka wuu u yeedhay nin sheekaba waa muqaatil yuu ahaa wuu u yeedho wuxuu yidhi kaalay sheekow iwacdi amiirkaa dhahaya iwacdi wuxuu ku yidhi amiir almu'miniin hal aaciduka ma waxaan kuu wacdiyaa bimaa ra'aytu am bimaa samictu ma waxaan arkay baan kugu wacdiyaa mise waxaan maqlay baan kugu wacdiyaa wuxuu yidhi maya waxaad aragtay igu wacdi ha waxaad maqashay iga daaya waxaad aragtay igu wacdi wuxuu yidhi haddaba amiiruulmu'miniin cumar bin cabdilcasiis wuxuu dhalay buu yidhi koob iyo toban cunug buu dhalay markuu adduunka ka baxayey cumar bin cabdilcasiis oo caadilkii alkhaliifa alkhaamis la yidhaha mararka qaarkood waad garanaysaa ninka cadaaladda adduunka ku buuxiyey wuxuu ka tegey buu yihi sideed iyo toban dinaar buu ka tegey oo adoo la yidhi hadda maanta sideed iyo toban doolar ayuu ka tegey sideed iyo toban dinaar buu ka tegey shan ka mida kafan baa loogu soo gaday afar ka midana qabrigiisa ayaa lagu soo sameeyey wa isku dar shan iyo afar waa sagaal sagaal iyo sagaal waa sideed iyo toban sagaalna way soo hadhay caruurtiisu waa koob iyo toban sagaal ee dirhamna way soo hadheen sagaalkii kalena kafankiisa iyo hawshiisa ku dhammaatay ayib sagaalkii baa loo qeybiyey caruurtii koob iyo tobanka ahayd waa waxaan arkay buu yidhi waxaa kaloon arkay hishaam binu cabdulmelig waa amiir kaloo isaguna ka horeeyey oo dowlal umawiya ahaa oo isaguna dhalay koob iyo toban caruur ah markuu dhintay mid walba xoolihiisu waxay ahayd alfu alfu dinaar hal milyan oo xoolaa buu uga dhintay taasi waa waxaan arkay waxaa kaloon arkay buu ihi labadaa amiir caruurtoodii amiir اlmu'miniin oo ahaa cumar bin cabdilcaziiz yacnii maalin ayaa waxaan arkay buu yidhi isago oo wiilashiisii mid ka midihi uu sadaqaysanayo boqol faras ayuu jidka ilaahay ku sadaqaysanayey waxaa kaloo arkay buuhi caruurtii hishaam binu cabdulmelik oo isaguna mid ka midii suuqa uu tuugsanaya baan arkay bal u fiirsada ayuha alaxib yani tarbiya kana waa eh, sidaasuu ku soo koriyey kanna wuxuu ku koriyey xaaraan iyo waxyaabo kale kanna xalaal buu ku koriyey kan wixii bini aadamka iyo ummadda xoolaheediibuu uga dhintay kanna ugama dhimanin kadibna kan ilaahay waxbuu siiyey kanna ilaahay wixii wuu ka qaaday cumar bin cabdilcasiis baa marka waxaa la weydiiyey isagoo sii dhimanaya caruurtaada maxaad uga tagtay wuxuu yihi waxaan uga tegay ilmahayga taqwallaahi cabsida ilaahay olu fiirso cabsida ilahay baan uga tegey fain kaanuu saalixiin hadday yihiin dad fiican faallaahu tacaalaa yatawalla asaalixiin hadday dad fiican yihiin ilaahay baa dadka saalixiinta gacanta ku qabanaya haddii aynan saalixiin ahaynna wax ay macsiyada ilaahay ku galaan uga tegi maaye buu yidhi ayib haddaba maanta inaga dadka badan oo inaga ka mida eh, dhiba waan u dhibaatoonaynaa waxaan u ordaynaa xaraan iyo xalaal aynu isugu daraynaa inaan mustaqbalka ilmaheenna aynu meel dhigno laakiin mustaqbalka caruurtu halkeebuu jiraa ma wuxuu jiraa inaad xaaraan u ururiso ood uga tagto ood xoolaha dadweynaha aada u dhacdo mise wuxuu jiraa inaad xalaal uga tagto haba yaraatee waliyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyata dicaafan khaafuu calayhim falyattaqu اllaha waliyaquluu qowla sadiida ayb haddii ay allah uga baqaan subxaana dadka hadday caruur ducaafahoo masaakiina ay ka tagaan u baqi lahaayeen ilaahiyaa ka baqaan subxaana wa tacaala haddaba qisada cajabta badan waxaa weeye cumar bin cabdilcaziiz ood u jeedaan ayaa gabadhiisa maalin maalmaha kamida bay usoo gashay baa lidhi iyadoo ooyeysa markaasaa wuxuu yidhi aabba maxaa kugu dhacay intuu aada ugu saamoobay waxay tidhi aabbo maalin ciida weeye maanta muslimiintoo dhan baa ciidaya caruurtii muslimiintu dhar cusubbay qabaan aniguna dharkii sanadihii hore baan ku ciidayaa cumar bin cabdicasiis wuu ku saamoobay ilin baana ka timid kadib baa wuxuu u tegey ninkii baytulmaalka islaamka waa ninka bangiga islaamka xilligaa ah hayey buu u tegey wuxuu yidhi niyahow waxba ma haysto waa ninkii ummadda dhan muslimiinta amiirkooda ahaa madaxda u ahaa wuxuu yihi ninyow ma ii ogolaan kartaa raatibkayga salarigayga yacnii joornaatiga aan qaatiya bishan wixii aan qaadan lahaa inaad ii horumariso may siin kartaa maxaad ku falaysaa buu wuxuu yidhi waan rabaayoo dan baa iga saarana isii wuxuu yidhi waan ku siin karaa wax dhibaata a male laakiin bishard condition hal shardi bay ku xidhan tahay ma oofin kartaa shardiga wuxuu yidhi muxuu yahay shardigu ninka shardiga u xidhayaa waa ninkii shaqaalihiisa ahaa ninka loo xidhayana waa ninkii madaxda ah ma u malaynaysaa maanta in nin madaxweynaha saa loola hadli karo oo ninka bakhaarka hayaay saa ugu jawaabi karaa ama ninka bangiga joogaay boonadiisa markuu soo diro uu ku celin karo wuxuu yihi shardigu waxaa weeye haddaad rabto bisha soo socota inaad mushaharkaagii hormarsato oon laba bilood saw kaa daro ma ii ballan qaadi kartaa inaad adiguna ilaa bisha soo socoto noolaanayso ood xoolihii aad qaadatay dee shaqaynayso ilan cid kaloo kaa bixisa meel kale kuma haysatay inaad xoolihii soo shaqaynayso ma ii ballan qaadi kartaa wuxuu ihi maya ma ballan qaadi karo caruurtiisii buu isagu yeedhay wuxuu yidhi aabbo atasbiruuna wanadkhula jamiican aljanna aabbo ma iska sabirnaa oo ma sabri kartaan oo jannada ilaahay aan wada gallo mise ma sabraysaan oo hadde waxbaan soo qaadaa xaaraan iyo xalaal waxay rabaan ha noqdaanoo wayadkulu abaakum nnaar aabbihin baa markaa naarta gelaya waxay yidhaahdeen maya nasbiru yaa abaanaa xitaa ilmaha sida loo qancinaayo waxay yidhaahdeen aabba waa sabraynaa ilaahay dartii baan u sabraynaa yaa abaana haddaba ayuhalaxiba maanta waxaan la hadlayaa aabbo kasta waxaan la hadlayaa madaxda dadka muslimiinta madaxdeenna soomaaliyeed kuwa meel walba jooga qof kasta oo mas-uul ah qof kasta oo hay-aadka iyo sharikaadka qof kasta oo bangiyada qof kasta oo maanta meel jooga yacni ma kaa suuragalta inaad qaabka u dhaqanto ma heli karnaa oo ma awoodi karnaa saddexdaa shay inaan maanta mar kale helo waa kuwe waa cumar bin cabdilcasiis oo kale abnaadaisii caruurtiisii oo kale khaasinkaa ninkaa bangiga hayo oo kale in la arko ma suuragalba ilaahayow na haleeshii dadka saalixiinta ah ma macoodana keen mar walba yaa rab saddex arrimood ilaahay ballanqaad buu sameeyey afar arrimood oo ballanqaada ah, afar arrimoodna ku xidhan haddaad afartaa samaysana afartaa waad helaysaa waa shardi weeyaan rabbi wuxuu ballan qaaday shukriga markii laga hadlayo nicamta iyo haddii aad inaad saad uba ilaahay ugu mahadnaqayso wuxuu ihi lain shakartum la asiidannakum haddaad ilaahay ku shukridaan ood mahadnaq samaysaan ilaahay subxaana wa taala in shakartu adna waan idiin ziyaadinayaa waa kow talabaadna waa dikriga ilaahay wuxuu yidhi fadkuruunii adkurkum ixusa aniguna waa idin xusayaay ta saddexaadna waa ducada udcuunii astajib lakum iducaysta oo ducaysta oo barya waan idiin jawaabi waan idin yeelaya tan kalena waa istikfaarta iyo dembi dhaafka wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruun ilaahay dadka ma cadaabo iyaga oo dembi dhaaf ilaahay warsanaya bal fiirso haddaba allah subxaanaه wa tacaala marka nicamta uu ina siiyey nimcada ilaahay ma tirin karno wain tacuduu nicmat اllahi laa tuxsuuha ilaahay nicmadiisa haddaan tirino maba koobi karna ma jirkeenna iyo siduu inoo khalqay baan ka bilownaa ma xawaastan iyo indhahan iyo dhagahan iyo maqalkan iyo gacmahan iyo quruxdaanu ina siiyey baan ka bilowna ma owlaadii iyo caruurtii iyo reerku ina siiyey baan ka bilownaa ma xoolaha uu ina siiyey baan ka bilowna ma hawadan iyo adduunkan ilaahay inagu daayey baan ka bilowna allahu akbar ma koobi karno lain shakartum la asiidanakum dikriga ilaahay haddaan la nimaadnon ilaahay xusna qofka ilaahay xusow suxusda subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah allah akbar ilaahay adigana wuu ku xusiyo ogow qofkii ducaysta oo ilaahay gacmaha hoos dhigtana ilaahay gacantaasoo si firo waxba la siinin ma soo celiyo astajiib lakum ilaahayna waa inaga yeelaya subxaana wa tacaala istikfaarta waa arrin weyn ilaahay subxaanaه wa tacaala wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun ilaahay dadka ma cadaabo iyagoo istikfaarsanayo dembi dhaaf baryanaya marka dembi dhaafka ilaahayna badi qof walba waanad helaysaa umuurtan iyo waxaa weye xaqiiqadeedana ilaahay subxaana wa tacaala shardi kasta umuurtiisuna way noo xaqiiq waman asdaqu min allaahi xadiiثa ilaahay subxaana wa tacaala warkiisana wax ka run badan ma jiro rabbi subxaana wa tacaala ayuha laxiba dardaarankayga iyo gebagabada in sha allahu tacaala waaan dhahaa waxaan rabaa inaan idhaahdo kelimadeenu tarbiyada ayay ku saabsanayd cilmaheenna haddaan rabno qof wanaagsan adduunkiisana ku fiican aakharadiisana ku fiican muwaatin saalixa wadankiisiyo wixiisa ku fiican bulshadiisa ku fiican in sha allahu tarbiyada fiican inaga ha laynaga helo ee wax aan ku korinaynana insha allahu tacaala wax wanaagsan iyo xalaala ha noqdo qudwo iyo dayasho fiicanna inagu aan u noqono si ilmaheennu ay noogu daydaan himada sare iyo meelaha umuurta sarena aan ku xidhno safaasiful umuur iyo umuuraha hooseeyaynaa ku xidhin mar labaad ilaahay subxaana wa tacaala baan u mahad celinayaa subxaana wa tacaala na makabiyey liqaagan iyo kulankan inaynu isagu nimaadno kadibna waxaan u mahad celinayaa walaalaha universal ee iyaguna janiskan iyo fursaddaana siiyey iyo walaal deeq darajo oo xafiiska maraykanka jooga annagana aan ku nool lahay ummadda muslimiinta ee ka wada faa'iidaysan oo dhan baan u mahad celinayaa kelimadaydu intay gaadho oo dhan insha allahu tacaalaa wixii aan khaladaad samaynay naftayda ayay shaydaan bay ka ahaadeen wixii aan saxnayna ilaahay subxaanah wa tacaala xaggiisa ayay ka ahaadeen ilaahiyna subxaanah wa tacaala miisaan alxasanaad ha noo geliyo yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim ilaahay haynooga dhigo acmaal wanaagsan oo miisaan alxasanaadka inoo cuslaysa wajazaakum allahu khayr wbaarak allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu